bilowgii adduunyada barabta ka bilowda bilowgii adduunyada barabta ka bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawhaa barbardhac iyo badin baafin kale lawhaa wacan dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duurka yaneen magaalada muqdisho oo xilligan oo kale ka dhagaysataan maalin weliba kale ismaqal wanaagsan waa khamiis koobiyolabaatanka sebtembar sanadkuna waa labada kun saddexiyo labaatanka wararkaan idinkugu helna barnaamijka ciyaaraha maanta waxaa kamid noqon doona bayer munig oo bahdishay goolhaya andre onana kadib markii xalay garaaceen manchester united arsenaalna waxaay guul weyn ku furatay kulankeedii ugu horeeyey ee tartanka champions leaga iyadoo juuda bilighamna uu xalay iskoor dhigay taariikhdan isku qoray kadib markii uu guul gaarsiiyey kooxdiisa real madrid caawa waxaa dib usoo laabanayaa kulamada ama tartanka yurub liiga iyadoo naadiga liverpoolna ay caawa ciyaari doonto qodobada kaleoo barnaamijka qeybka ah waxaa mid noqon doona leonel miis oo xalay rikoor jibiyey kadib markii uu dhaawac soo gaaray liverpoolna waxay heshiis la gaartay ciyaaryahanka u bedeli doona maxamed saalax wararkaas iyo qodobo kale ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa muddadu hawada ku jiro qeybaha dambena barnaamijka saaxiibada ayaa nagala qayb qaadan doona anigu waxaana luul maxamuud oo barnaamijka la socodsiinaysee mar kale soo dhawaada Hi saaxiibada barnaamijka haddii aan u gudagalno xalay tartanka Champions League waxaa laga ciyaaray kulamo aad u xiiso badan iyadoo sidoo kalena caawa Yurub League la ciyaari doono oo naadiga Liverpool ay ugu tunweyn tahay oo muddo kadib ay dib ugu soo laabatayba tartanka xiisaha badan amaba tartanka labaad ee Yurub League oo khamiistii la ciyaaro ee Liverpool ayaana xagaagii hore waxay u suurageli weysaba in maaragtay ee u soo baxdo tartanka champions leaga hadaan ku hormarno kulamadii xalay laga ciyaaray champions leaga kooxda kubadda cagta real madrid ayaa guul ku bilaabatay kadib markay garoonkeeda kusoo dhaweysay naadiga union barlin kulankan ayaa wuxuu ahaa kulan aad u adag labada dhinacna wax goola way iska dhalin waayeen ciyaarta toddobaatan iyo real madrid ayaa maamuleysay oo iska haysatay halka afar iyo soo hartayna maaragtay union barlin ee kubadda haysatay kooxdan kubadda cagta real madrid oo gurigeeda xalay lagu ciyaarayay ayaa waxay ku dhibaatootayba wax goola inay gaarsiiso shabaqa naadiga union barlin iyadoo sidoo kalena naadigan union barlin ay wax goola ka dhalin weysay real madrid ciyaarta ayaana waxay ahayd mid aad u xiiso badneed union barlin ayaana waxay ciyaaraysaba kubad rogaal celisa iyadoo real madridna kulanka iska maamulinaysay fursadaha ugu badan xalay real madrid ayaa kulankaasi heshay balse fursadahaasi real madrid wax gool ah waa ay u bedeli waayeen daqiiqadii ugu dambeysay ciyaarta oo gabagabe ah ayaa daqiiqadii sagaashanaad oo waliba afar daqiiqo ay raacday ciyaaryahanka da yar ee juuda biligham ayaa waxa uu gaaray shabaqa kaas oo kooxdiisa real madrid saddexda dhibcood ee ugu horeysay tartanka champions leaga wareega guruubyada farta ka saaray kulankan ayaana waxa uu ku dhammaaday hal gool iyo eber oo ay real madrid xalay ku badisay guul ayayna ku furatay tartanka champions leaga heerarkiisa gurubyada juda bligam ayaana wuxuu yahay xidig cajiiba oo taariikh dhigaya ciyaaryahankan da yar ee reer england keliya wuxuu jiraa labaatan sano iyo siddeetan maalmood xalayna waxa uu noqdayba ciyaaryahankii ugu da yaraa ee dhaliyo goolka guusha daqiiqadii sagaashanaad ee real madrid ee champions leaga marka la joogo sidoo kalena waxauu noqdayba xidiga ciyaaryahankii ugu daada yaraa ee sidaasi sameeya tartanka champions leaga marka la joogo koox kasta ciyaaryahankan ayaana xalay taariikhda isku qoray biligham ayaana xalay waxa uu sameeyeyba wax cajiiba isagoo taariikhda isku qoray champions liga xalay waxaa laga ciyaaray kulamo kaloo aada xiiso badnaa iyadoo kooxda kubadda cagta arsenaal ay furatay manchester unitedna xalay waxay maaragta see ka yeelatay banaadiga byr munij ayaa xalay manchester united cashir u dhigtay oo afar goolii saddex kaga badisay kulankaas manchester united waxau ahaa kulan la filayeyba in manchester united dhulka lagu jiidi doono oo iyadoo xitaa daqiiqadihii ugu horeeyay manchester united goolal badan lagu helay ka kulanka intoo bilaaban waxaa la filayeyba in maaragta manchester united ee baxar ku jirto balse xal manchester united qeybihii dambe kulanka ayay soo laba kaclaysay oo goolal inay dhaliso ayay bilowday kulankan ayuuna wuxuu ahaa kulankii xalay ugu xiisaha badnaa ee la sugayeyba tartanka champions leaga marka la joogay iyadoo haarikiin uu xalay shabaqa gaaray islamar ahaantana kooxda kubadda cagta manchester united uu gool ka dhaliyay bayer munig ayaa dhinac walba kaga fiicneyd manchester united xalay waxayna u muuqatayba bayer munig inay diyaar waheyd inay kulankaasi badiso iyadoo daqiiqadii sideetan iyo labaatanaadba bayer munig ay dhalisay goolka koowaad ee ciyaarta waxaana u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo loresan iyadoo goolkaas uu ahaada gool iska fudud ciyaaryahankan amaba goolhay ander onana goolkaas waa uu qabtay laakiin waa uu ka fakaday goolka bayer munig ayaa kadib waxay sameeyeen qaladaad iyadoo manchester united ay isku dayday inay ka faa'iideysato ander onana xalay waxawaaye waa la rafaadiyey manchester united goolka ayuu ugu jiray bayer munij ayaana hadda daroonaana xalay siay rabta ka yeelatay goolkii labaad ayaa markale bayer munij dhaliyeen daqiiqadii soddon iyo labaad ciyaartan waxay ka dhigeen laba gool iyo eber intaasoo dhan kubadda inta ugu badan waxaa haysteen bayer munij iyadoo ciyaarta markii laisku soo laabtay qeybta labaadna manchester united ay la yimaadeen gool hoyland ayaana u dhaliyay goolkaas ciyaartana laba gool iyo hale ka dhigeen balse halkaasi wax kuma dhammaan ee manchester united ayaa weli waxaa laga sii dhaliyayba goolal badan xalina shalqeeda waa iska furnaa ilaa iyo afar gool la geeyay bayer munig marka waxaa laleeyahay hadiiba xalay afar gool ay ugu sinto manchester united united-ka waaba sharfan yihiin oo maaragtay weyba iska celiyeen iyadoo daqiiqadii siddeetan iyo sideedaad bayer munig maaragtay gool la imaada manchester united goolkii labaad lisay kasamiir ayaana xalay wuxuu badbaadiyeyba manchester united kadib markii uu kooxdiisa u dhaliyay laba gool ciyaarta asagaa laba gool xalay manchester united u dhaliyey kasamiira hadduusan ahaan lahayn xalay waxaa manchester united intaas iyo ka badan ayaaba ku dhici lahayd oo manchester united xala baxar weyn ayay ku jirtay ganabri iyo sidoo kale harri kane ayaa goolal ka dhaliyeen iyadoo ugu dambeynta ciyaartaas xalay kusoo dhammaatay afar gool iyo saddex manchester united iyo sidoo kale bayer monig group a ayay ku wada jiraan kulankan xalay aad ayuu xiiso badnaa balse manchester united hadda maadaama xalay laba gool ay gadaal ka keeneen ciyaartana saddex gool iyo afar gool ay ku dhammaatay waxaaba la leeyahayba rajo ayaa jirto oo bayer munij ayaa waxay taaba koox maaragtaan iska celi karin oo aad u adag manchester united marka xalay inay goolal dhalin karaan ayay xoogaha muujiyeen oo ah kasamiiro ayaa daqiiqadihii siddeetan iyo sideedaad iyo sagaashan daqiiqo shan daqiiqo lagu daray waxauu la imaadayba laba gool taasoo ciyaarta ka dhigtay saddex gool iyo afar inay bayer munig ay eh, kaga badiso kooxda manchester united marka manchester oo xalay alyansa arena joogtay islamarkaana saddex gool soo dhalisay waxaa leeyahay rajo ayaa jirto waayaba maaragta xoogaha tartankooda kusii nideen kartaa iyadoo marka hore laga cabsi qabayba in guruubyada ay ku harto la arki doonayse kulamada soo socdo iyo waxa dhaco tahay dhegeystayaal weli barnaamijka ciyaaraha keynan ayaad dhegeysanaysaan wararkii champions league ayaan ku jirnaaye naadiga ganaris ayaa xalay guul ku furatay tartanka champions league naadiga b s v ayayna afar gool iyo eber kaga badiyeen ganaris ayaa kulanka ku bilaabatay si dardar leh iyagoo doonayeyba inay garaacaan kooxda reer netherland islamarkaana ay guul ku bilowdaan taasina waa u suura gashay arsenaal ayaana muddo dheer lix sano kadib waxay dib ugu soo laabteen tartanka champions leaga daqiiqadii sideedaad ba ciyaartii oo bilowgeedii weli la marayo ganaris ayaa waxay dhaliyeenba goolkooda koowaad waxaana u dhaliyay ciyaaryahanka reer england ee bukayo saaka kaasoo goolka koowaad durbaba naadigiisa u dhaliyey hogaankana ganaris ayaa sidaas ku qabatay b s v ayaana isku dayeysay inay dhaliso goolal balse taasi waxaa ka diideen daafaca ganaris dhinaca kale arsenaal ayaa waxay sii waday inay sii baacsato ama markaasi ay goolal badan dhaliso daqiiqadii labaatanaad isla Arsenal ayaa mar kale shabaqa gaartay isla markaana laba gool yeebar ka dhigeen ciyaaryahanka trosad ayaana goolka labaad u dhaliyay halkaas kumaysan joojin oo cadaraha arsenaal maaragtay dhigaysay isla qaybtii hore ciyaartaba goolkii saddexaad ayay dhaliyeen gabriel jesus ayaana u dhaliyay goolka saddexaad wuxuuna ciyaarta ka dhigay saddex gool iyo eber ciyaarta ayaana sidaas waxaa laisla aaday dhankaasiyo cambiyo markii laisku soo laabtayna arsenal ayaa waxay sii wadatayba bandhigeedii cajiibka ahaa iyo qaabciya ciyaareedkeedii wanaagsanaa iyadoo konton iyo sagaal boqolkiiba ciyaarta maamulinaysa naadiga ganaris afartan iyo kowna kubadda waxaa haystay kooxda kubadda cagta b s v arsenaal ayaan ugu dambeyntii waxay markala dhaliyeen goolkoodii afaraad ee ciyaarta odigaad ayaana shabaqa gaaray ciyaartoo toddobaatan daqiiqa maraysa sidaasina ganaris ayaa afar gool iyo eber waxay kaga badisay naadiga b s v group b ayayna labadan kooxood ku jiraan arsenaal ayaana waxay sugaysayba in maaragtay tartanka champions leaga maadaamay dib ugu soo laabtaan inay gool ku bilowdaan kulankoodii ugu horeeyey guulna waa ay ku bilowdeen oo way u suuragashay rajadoodii gaanaris sanadkan waxaa wacdara ayay dhigaysaa kulankeeda ugu horeeyana afar gool ayay badhalisay kulamada kale laga ciyaaray hadii aan eegno inter milan iyo real sociedad aa wada ciyaaray barbardhac hal iyo hal ayaan isla gelin labadaas kooxood group d ayayna ku wada jiraan naaboli laba gool iyo hale ayayna ku badisay xalayna gruub waxay ka badisay in adiga lagu magacaabay sporting baraga gruub c ayayna labada kooxood ku wada jiraan salisburg iyona benfica ayay laba gooli eber kaga badisay halka kale tasaraag iyo weliba copenhagenna ee barbardhac laba gooli laba isla galeen safiiliyana barbardhac hal gooli hal ayay gashay oo lenis ayay la gashay oo ay iskula jiraan gruubka b kulamadaas ayaana xalay ka dhacay tartanka xiisaha badan ee champions leaga oo sanadkan xiisihiisii xamaasadiisa wato liverpool ayaana sidoo kale caawa yurubliga ciyaari doonto oo kooxaha chelsea iyo liverpoolba tartanka champions leaga waa ay ka maqan yihiin oo banaanka ayay ka daawanayaan liverpool khamiisle ayay noqotay oo khamiista kaliya ayay ciyaareysaa halka naadiga ee maaragtay lagu magacaabo chelsena ee wax tartan dhanbaysan ku jirin oo xitaa yurub liigna aysan gacanta ku heynin oo banaankaas iska joogto saaxiibada ayaan goordhow qaadka taleefonka u furi doonaa waxaana ka hadli doontiin maadaama xalay naadiga lagu magacaabo manchester united ee saddex gool ku soo dhalisay garoonka alyansa arena waa sidee rajadeeda ah inay horey sii wadato tartanka champions leaga oo ay baaqi ku sii ahaato sidoo kale liverpool caawa waxay ciyaareysaa tartanka lagu magacaabo yurub liiga kulankeedii ugu horeeyay laas kanaadi la yiraahdo ayayna la ciyaareysaa liverpool iyo rajadeeda sanadkan yurub liiga inay qaadi karteen kalena waad ka hadli doontaan siddeetan iyo lix kontan iyo lix ayaadna naga soo wici karaysaan dib markii la ciyaaray kulamadii koowaad ee wareega gulubyada tartanka champions leaga waxyaabihii laga diiwaan geliyay haddii aan eegno manchester united ayaa haatan laga badiyey sideed iyo toban ah kulan ee ugu dambeysay oo ay ku ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda tartamada oo dhan tan iyo bilowgii muddadan bishii maaj ee labada kun kooxda keliya ee weligeed joogta iyadoo brimier league ee laga badiyey kulamo badanna waxa ay tahayba naadiga westham oo labaatan kulana laga badiyay iyadooba premier leaga maaragtay joogta amaba dhankaasi ingiriiska ku ciyaaraysa manchester united ayaa laga badiyey ugu badnaan afar ka mida ah lix kulan oo furitaanka xil ciyaareedka tartamada oo dhan markii ugu horeysay tan iyo kun sagaal intii uu hogaaminayay macalinkii hore lagu magacaabi jiray ron atkinson manchester united ayaa laga dhaliyay afar iyo gool tartamada oo dhan xil ciyaareedkan waana kooxda ugu badan ee laga dhaliyay goolasha ugu badan horyaalka brimer liaga ka ciyaarta arsenal ayaa guul ku bilaabatay tartanka uefa champions leaga markii ugu horeysay tan iyo laba kun saddex iyo toban afar xilligaasoo laa laba gool iyo hal ay kaga badisay naadiga marsiil halka tan ay ahayd guushii ugu weyneyd ee furitaanka tartankan champions league tan iyo labada kun iyo tobankii markaas oo arsenaal ku badiyeen lix gool iyo eber wixii markaas ka dambeeyey arsenaal goolal sidaan u badan maysan ku badin xalayna goolal fara badan ayay ku badisay oo afar gool ayay dhalisay gabriel jesus ayaa dhaliyey konton boqolkiiba kulankii uu kusoo bilowday uwefa champions leaga waana heerka sideedaad ee ugu sareeya ciyaaryahan kasta taariikhda tartanka champions leaga manchester united ayaa laga dheliyey saddex gool iyo wax ka badan saddex kulan oo isku xigta markii ugu horeysay taariikhda tan iyo bishii diseembar sanadkii kun sagaal markaas oo uu tababaro u ahaa def secton manchester united ayaana laga dhaliyey laba gool iyo wax ka badan shan kulan oo xiriira markii ugu horeysay taariikhda tan iyo bishii mey iyo sidoo kale agoosto labada kun iyo kowdii ehm, sergia ganabri ayaana dhaliyey toddoba gool lixdii kulan ee ugu dambeysay oo uu ka hor yimid kooxaha ingiriiska ee champions liiga sidoo kale wuxuu ka dhaliyay sboris afar gool chelsea laba gool ciyaaryahanka da yar ee reer ingiriis bukaya saaka iyo sidoo kale lisandar trosad labada ciyaaryahaanba ayaa gool u dhaliyay kulankoodii ugu horeeyey naadiga arsenal ee kulanka champions liiga ahaana kii ugu horeeyey saaxiibada ayaan markaa fursadooda siinayaa dhageystaha ugu horeeya qadka ku jira haddii aan soo dhaweeya halo waan ku maqalnaa soo dhawow magacii meeshaad joogto waayahay kooxdee taageertaa liverpool caawa jaawa waxay ciyaareysaa tartanka yurub liigaha oo champions leaga way ka maqan tahay yurub liiga sanadkan maxaa ka filaya liverpool intay ka gaarayaa isleeda waa tahay dhegeystaha si aad buu u mahadsan yahay waa taageero liverpool liverpool caawa waxay ciyaari doontaa yurub liiga khamiisle ayay noqotay oo dhankaas iyo tartanka champions league sanadkaani banaanka ayay ka joogtaa oo daawadayaal ayay ka yihiin oo xitaa maaragtay daawadayaasha ama taageerayaasha liverpool jambiyon sanadkan ma maqli karaan oo yurub liigaha ayaa u shugan sanadkani iyagoo caawa hal saac afartan iyo shan daqiiqo la ciyaari doona naadiga laaska liverpool yurubliga marka la joogo yurubliga waxaa jira kooxo tun weyn ku leh marka la joogo yurubliigaha islamarkaana ku tashtada tartanka yurubliga roma xitaa sanadkii hore tartanka yurubliga waxaa si adag ayaa looga qaaday sanadkana hadda tababare jose murino iyo kooxdiisa roma way dhaarsan yihiin waa tahay dhegeystaha si qadka taleefankaaya ah. sanadkan roma ayaa aada u kacsan oo tartanka yurubleiga qeybkaa weliba ciyaaraysa jose morinho waxa uu taagan yahay sanadkii hore tartankaas laigama qaadin ee waxaa iga qaada uu leeyahayba garsooraha ayaa iga hiiliyey oo sanadkaas in laiga qaada yurubleiga maba ii diiwaan gashina leeyahay tababarin jose morinho sanadkan diyaar ayay u yihiin inay wacadalo ka dhigaan tartanka yurubleiga kooxda kubadda cagta roma soo dhow dhegeyst magaci meeshaad joogto ah, haye kooxda taageertaa haye liverpool caawa yurub liiga ayay ciyaari doontaa yurub liiga sanadkan maxaa is bal halkay ka gaari kartaa liverpool inkasta yurubig oo aada ugu fiicnayn yurubig sanadka inaan qaadnaa rajina haye sanadkaa marka waxaa is leedahay inaan qaadnaa macquula waayahay aada baad u mahadsantaa sidaad barnaamij ka qayb kaga noqotay weli barnaamijka ciyaaraha ayaad dhegeysanaysiin dhegeystayaal liverpool caawa waxay ciyaareysaa tartanka yurub liig gruub e ayay ku jirtaa naadiga laaska ladhaha ayana caawa la ciyaari doontaa liverpool liverpoolna sanadkan bal yurub liig iyo waxay ka keeni karta soo dhowo dhegeysta haye magacii meeshaa joogto codkaagana sare u qaad haye sacdii kooxdaada waa tee waa tahay sacdii ah waxaan filayaa inay dib u soo laaban doonto naadiga lagu magacaabo manchester united sanadkan maxaa laga filayaa tartanka champions league halkee ayay ka gaari doontaa kadib markii xalay ee daroonka aliyansa arena saddex gool kusoo dhalisay si kastaba loo rafaadsado oo bayer munich see doontaha ka yeelato balse xalay saddex gool ayay dhaliyeen oo kasamiir ayaa badbaadiyey iyadana halkee gaari kartaa ayaa isweydiin doonaa soo dhawo dhegeyst magacii meeshaa joogto waayahay kooxdee taageertaa liverpool yurubliga sanadka idiin shidan caawa ciyaareysaan halkee sileeda waa gaari kartaan sanadkan liverpool tartanka yurubliga xagee ka gaari kartaa ayaad isleeda waaynu ku maqalnaa soo dhawow magacii meeshaad joogto haye magacaada cabdinaasir haye eh, kooxdaada yurub liga may joogtaa mase champions league waaya liverpool ah, sanadkan maxaa is leedahay yurub liga xagee gaari kartaa villa real yurub ah, liga ciyaareysa sidoo kale roma eh, xagee isleeda leedahay marka sanadkan liverpool way gaari kareysaa liverpool waxaa sanadkan roomo iyo kulli caas gadaala marayna haye sanadkan waa qaadaynaa ah, leedahay yurub liga haye waa ku fiicantihiin waayahay aada baad umahadsan tahay sidoo cadaed barnaamijka qeybta kaga noqotay yurubliga waxaa jooga kooxaha hadda yurubliigaha markala joogo faraha looga gubanaya sida filan riyaal oo kale tartankan aaday u jeceshahay roomo sanadkan waa ay dhaarsan yihiin kooxaha ugu waaweyn ee maaragtay tartankan ciyaaraya ayay qayb ka tahay kulamada caawa la ciyaaraya yurubliigaha haddii aan eegno villarreal caawa ciyaareysa sidoo kale roma ayaa la ciyaari doonta naadiga shariif naadiga lagu magacaabo liverkusenna caawa waa ay ciyaareysaa tartanka yurub liigaha iyadoo ciyaartaasna soo geli doonta hal saac afartan iyo shan sidoo kale westham ayaa caawa ciyaareysa yurub liiga afar saac ayayna ciyaarta westham caawa soo geli doontaa tartanka kale lagu magacaabo conference league kulamo ayaa caawa laga ciyaari doona ston villa ayaa ciyaareysa caawa hal saac afartan shan fiorentina ayaa sidoo kale ciyaareysa iyadoo caawa frankfortna ay qeyb ka tahay kooxaha ciyaaraya tartanka conference league dhageystayaasha ayaan fursadooda siinayaa markaana dhegeystaha qadka ku jira soo dhawo dhegeyst waana ku maqalnaa soo dhawo magacii meeshaa joogto waan ku maqalnaa magacii meeshaad joogto walaal xasan maxamuud nuur degmada xamarweynan kaala soo hadlay haye kooxdaada yurub liiga ma joogtaa mase champions league jambaha jambaha jambaha sanadkan waa kacsana waxaan waxaan rabnaaba inaaba qaadnaba champions league haye waa teem arsenal mase kooxii kale arsenal arsenal wey arsenal wey aad arsenal sanadkan way kacsan tahay afar goole xal ku badisay afar goolaan xalay ku badin waxaan rajaynaynaa inaaba horyaalkii isku darsanaba iyo jaambaha sida siti sanadii hore samaysa waaya marka isku darsataan aragtaan sanadkan jaambiyoonkii iyo horyaalkii dhabar ka yes yes wax la-aan sanadkan adiga waa ogtahay in qarash badan la geliyo aad iyo aad wax la-aan marka xaalada sanadka hore haddaan hungownay sanadkan anaga carada noo kala xirantahay ah, ah, ha ah, ha ha saas waa walaal saas waa waaya rajo ayaa ka qabtaa finaalka ee arsenaal gaari doonto jaambiyoonka aada u weyn aada u weyn aada u weyn saladan arsa waa aragtay weerarkeeda qadkeeda dhexe difaacyadeeda aad iyo aad laba goolhayo kala daran marka waa marka aad iyo aad waaye hay aad oo mahadsanta dhanka iyo liverpool bal ka waran yurub liiga liverpool maxay ka keeni kartaa jose marina rajeynaya roma roma rajeynaya insha aad iyo aad baad u mahadsan tahay si dabcan barnaamijka qaybta kaga noqotay dhegeystayaasha ayaan weli fursadooda siinayaa dhegeystaha qadka ku jira soo dhawow waan ku maqalnaa magacii meeshaad joogto andhawayluul abaaya duurwacan magacayga fartoon hadi daarisalaam aan kasagana maasha allah kooxdaada balma yurbliga mise jambiyoonka waa xagee jambiyoonka waa gaanarisaa taageera waaw gaanaris xala waxa waa aada u kacsan afar gool ee ku badisay aada iyo aada marka gruub waana gruubkadaa kasoo baxnan waxaa rajeynayaa marka waxaa leedahay gruubka iyo wareega lix meelahaas dhan waa ka tegaynaaba ilaa iyo insha allah waa rajeyneynaa haddii oo kooxda oona dhaawacyo badin jirin inaad tegi oo iska arsenal ma fahamti sax marka xalay waxaa waa la dibtaa la dhib male laakiin xoogaa way isaas keensay ismuujisay mhm. dib male marka laa ka badan insha allah old taraafood ay ugu imaan doonaan haddii ay wax yaad waaya bal liverpool ka waran yurub liiga maxay ka keeni kartaa sanadkan aada aad walaashay darta liverpool waxaad hogaamisaante haye yurub liiga waxaan isleeyahay hogaa fiinal xitaa way gaari kartaa way gaari kartaa leedahay fiinaalka xitaa haa inkastoo kooxaha yaryaroo jooga aan la dhayilsan karin aad iyo aad sanadkana waa ogeed isbaarta lisbon aa ninka anaga arsenal ah, musiiba noqoto aada iyo aad marka kooxaa yar lama karo marka xoogaha urajeyna inay finaal gaarto aad iyo aad waayahay aad baad umahadsan tahay sida barnaamijka qaybta kaga noqotay dhegeystaha xiga soo dhowow magacii meeshaad joogto cabdiraxmaan degmada kaaran haya cabdiraxmaan kooxda jaambiyoonka masiir bliig jaambiyaanka jaambiyaanka waayo waa kee jaambiyoonka sanadkan waa aad iyo aad haya kooxdee wey halo waa ina ku maqalnaa waataa dhegeystaasi aad ayuu u mahadsan yahay isma maqalno inuu dib usoo laabta ayaan rajeynayaa sanadkan tartanka champions leaga aad ayuu xiisiya xamaasad u leeyahay marka loo yiraahdo arsenalna kuma sii jirto muddo lix sana ayaa ka maqnay dib ayay usoo laabatay inay meel dheer gaarta ayaana rajeynaysaa soo dhowo dhegeysta halo waanu ku maqalnaa magacii meeshaa joogta

waayahay aada baad umahadsan tahay sidaad barnaamijka qaybta kaga noqotay dhegeystayaal qaybihii u dambeeyey ee barnaamijka ciyaaraha knn ayaan isla soo gaarnay hadii aan eegno horyaalka sacuudi bro league caawa waxaa jira kulamo xiiso badan kulamadii toddobaad ee horyaalkaasi ayaana la ciyaarayaa kooxaha ciyaaraya waxaa qaybka al-itifaaq oo lixda maqribnimo ciyaari doonta sidoo kale waxaa ciyaareysa al-hilaal nemer waa la filayaa caawa inuu maaragtay ciyaaro lixda maqribnimo ee kulankaas soo galaysa al-itihaad ayaana sidoo kale ciyaareysa oo kooxda krem bensema caawa ciyaareysaa saddex saac markay saacadu tahay ayuuna kulamada kulankaasi uu soo geli doonaa naadiga alitihaad aad ayuu xiiso badan yahay horyaalka sacuudi broliig xidigo waaweyn oo magacyo waaweyn kula qaarada yurub ayaa iskugu tegay marka haatan kaalinta koowaad alhilaal ayaa ku jirto kooxdii oo neemar aada ayaa ku jirta kaalinta koowaad al-itihaad ayaa labaad fadhida oo shan iyo toban dhibcood haysata alhilaalna sidoo kale lix dhibcood al-itihaad shan dhibcood al ahli ayaa kaalinta saddexaad ku jirto shan toban dhibcood ayay haysataa naadiga christiaano ronaldona sanadkan booska lixaad ayay ku jirtaa lix kulan ayayna ciyaartay habeen dambena kulankooda toddobaad ayay ciyaari doonaan oo haatan waxay haystaan labayotoban dhibcood sanadkan marka aad ayuu xiiso badan yahay horyaalka sacuudi bro league xidigo waaweynaa iskugu tagay gooldhalinta christiaano ronaldo ayaa hogaaminaya oo toddoba gool ayuu sii marayaa xidiga ku soo xigana al-hilaal oo u ciyaara saalim ayaa la dhahaa waa xidigii koobkii adduunka naadiga ee maarata xulka qaranka argentiin wareeriyey lix gool ayuu isaguna haystaa maanaya booska labaad iskula jiraan lix gool ayuu isaguna haystaa sanadkan marka yiro ee tartanka lagu magacaabo ama horyaalka sacuudi broliig aad ayuu xiiso badan yahay saaxiibayaal caawana kulamadaas ayaa laga ciyaari doonaa waa tahay dhegaystayaal guud intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha duurkeena inaad kala socoteen tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo